alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati albaqara waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala aayadda boqol iyo labaatan iyo shan min suurati albaqara allah waxau yidhi waid jacalna albayta mahaabata linnaasi waamna watakiduu min maqaami ibraahiima musalla wacahidna ila ibraahiima waismaaciila an tahira beytiya lilطa'ifiina walcaakifiina walrukaci asujuud allah wuxuu yihi waid jacalna albeyta ay wadkur waxaad xustaa id jacalnaa goortaanu ka yeelnay albeyta baytullaahi alxaraamka oo kacbada ah mathaabatan linnaas mawdic dadku ay ku soo noqnoqdaan oo cibaado iyo nusuk ugu soo noqnoqdaan thaaba yathuubu waxay la macno tahay rajaca yarjicu marka mahaabatan bimacna marjican meel ay ku soo noqnoqdaan ayaanu ka yeelay linnaasi dadka wa amnan waxaanu ka yeellay wa amnan ay wa mawdica amnin meel nabadgelyaannu ka yeelay ama wa amnan ay wadaa amnin mid nabadgelyo u saaxiibaanu ka yeelay wattakhiduu allah wuxuu yidhi ka yeesha min maqaami ibraahiima makaanu istaaggii ibraahiim waxaa ka yeelataan musallan meel lagu tukado ka dhigta oo ku tukada wacaahidnaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila an tahira wacaahidnaa waxaanu amarnay ilaa ibraahiima ibraahiim intii ka ahaatay nebi ibraahiim wa ismaaciila iyo ismaaciil intii ka ahaatay nebi ismaaciil an ahira ay tahira daahiriya oo nadiifiya oo anta laga dhigo tafsiiriya ama anta laga dhigo masdariyo an ahira ay bian ahira daahiriyaanu amaray bitathiirihimaa beytiya gurigayga ay daahiriyaan baanu amarnay waa beytka ilaahay baytullaahi ee kacbada ah litaa'ifiina kuwa tawaafaya ee kacbada ku wareegaya u daahiriya u nadiifiya waalcaakifiina kuwa ku sugan ee muqiimiinta ana u daahiriya u nadiifiya oo la yidhaahdo waalcaakifiina waxaa looga jeedaa ay ilmuqiimiina fiih kuwa xaramka ku sugan ee muqiimka ku ah ama walcaakifiina kuwa ictikaafayoo cibaade ahaan u laasimaya cibaadatu lictikaaf yagana u taahiriya waa tafsiir labaad waarukaci sujuud kuwa rukuucaya iyo kuwa sujuudsanna u taahiriya waxaa loo jeedaa kuwa tukanaya rukuucdii iyo sujuuddii baa la sheegay kuwa la imanaya oo rukac waa jamcu raakic assujuudna waa jamcu saajid yacni waa dadka markaa rukuucaya iyo dadka markaa sujuudaya waxaa loo jeedaa kuwa tukanaya min baabi itlaaqi iljuz'i qayb ka mida salaadii baa la sheegayaa wa iraadati alkulli salaaddii oo dhan baana loo jeedaa ay ilmusalliina dadka tukanayana ee rukuucaya sujuudayana u taahiriya u nadiifiya allah wuxuu inoo sheegayaa baytullaahi alxaraamka inuu ka yeelay mawdic cibaado loogu soo noqnoqonayo waxaa kaloo loo fasiray meel sawaab laga raadinayona waa loo fasiray laakiin sida horaa loo badan yahay asaaba yasuubu rajaca yarjicu bay la macno tahay mahaabatan ay marjica linnaas meel ay aada ugu soo noqnoqonayaan dadku xajkooda iyo cumradooda yacni markaa tawaafkooda bay aada ugu soo noqnoqonayaan saasaa laga yeelay beytullaahi alxaraamka albeyta waa beytka machuudka ee gaarkaabaa ah loo jeedaa beytullaahi alxaraamka oo kacbada ah wa amnan wuxuu ilaahay ka yeelay nabadgelyo oo mid amniyo nabadgelyo u saaxiibaa laga yeelay oo yacni markaa aan laysku durqumayn waxna laysku yeelin gaaladii carbeed waxay ahaan jireen iyagoo gaalnimo ku sugan haddana markaa waxa weeye qaaraan markaa xaramka ku dagaalamin bay ahaan jireen ninku hadduu ku soo baxo ninkii aabbihii dilay far ma dhaqaajin jirin xataa kama argagax gelin jirin ilaa uu xaramka ka baxaayo waa xurmada beydka siday markaa u ilaalinayeen marka waxaweye mid nabadgelyaa buu ilaahay ka yeelay wuxuu uga yeelay qadaran wa sharcan xagga qadar ahaan sida haalibka ah wa sharcan iyo sharci ahaanna ilaahay waa uga yeelay oo haaliban qadarka xagga qadarka ah marka laga eego haaliban waxba kama dhacaan mar mar naadira waa dhacdaa min xayu alghaalib bay noqonaysaa qadaran marka looga jeedo wa sharcanna ilaahay waa uga yeelay oo ma sharciyeen ilaahay xaramka in lagu dagaalamo marka laga reebo saacad nebi maxamed loo baneeyey waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday cidii tarakhusto yacnii e, dagaalka uu rasuulku sala allahu aleyh wasalam sanadkii fatxu maka uu ku dagaalamay e, xaramka oo ay tidhaahdo marka waxaa nebiguba calayhi salaatu wasalaam waa ku dagaalamay waxaad ku tidhaahdaan baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa ina allaha axalla lirasuuli yacni markaa ilaahay rasuulkiisa waa u xalaaleeyey laakiin adiga laguma xalaalayn anna saacad maalinta ka mida lay xalaaleeyey buuli xurmadeeduna siday ahayd bay dib ugu soo laabantay waana xaraam ilaa yowmi alqiyaama saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aayadda soo socota ayaa markaa laynoo sheegayaa in nebi ibraahim ku duceeyey inuu beledkan ilaahay aamin ka yeelo ducadiisiina ilaahay waa aqbalay waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa ka yeesha makaanu istaaggii ibraahiim meel lagu tukado ka dhigta meel lagu tukado ka dhigta maqaamka ibraahiim tafaasiir bay culammadu sheegeen bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa yacni markaa xaramkao dhan baa looga jeedaa taabiciinta qaar baa siaa laga soo wariyey bacdi kale waxay yidhaahdeen min maqaami ibraahiima waxaa laga tilmaamayaa yani carafa iyo musdelifa iyo mina yani meelihii xajka o dhan ayaa markaa laga tilmaamay meelihii jamaraadka kullu dalika looga jeeda qowl kale wuxuu leeyahay maqaamu ibraahim waxaa laga tilmaamaya dhagixii nebi ibraahim isku taagay dhagixii nebi ibraahim isku taagay markuu kacbada dhisaayey baa looga jeeda waana sida akaru ahlicilmi ay mareen waana sida saxiixa sida mufasiriin badanna ay arjaxeen axaadiista lafteeda soo aroortayna ay tilmaamayso oo cumar bnu khadaab radi allaahu canhu ayaa wuxuu yidhi low ittakhadta min maqaami ibraahiima musalla makaanuu istaaggii ibraahiim maad ka yeelatid meel lagu tukado maad ka dhigatid buu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay min muwaafaqaati cumar muwaafaqaadka cumar bay ka mid tahay ashyaada qaarkood oo aan waxyigu ku soo degin ayaa cumar intuu tilmaamo oo lagu ilhaamiyo ayaa kadibna waxyigu ku soo degi jiray ummaddankii la ilhaamin jiray ayuu ahaa nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka qad kaana fii man kaana qablakum min alumami muxaddasuun fain yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar ummadii idinka horreeyey waxaa jiri jiray dad la ilhaamiyo oo qalbigooda wax xaqa lagu soo tuuro ayaa ka mid ahaa ummadii hore fa in yakun fii ummatii axadun fa huwa cumar haddii ummaddayda qof kaga jiro cumar weeyi bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey marka wa muxaddathu haadihi lumma ummaddankii la ilhaamin jiru ahaa saas aawaye dhowr iyo toban mas'alo ayaa la soo naqliyey intaan waxyigu ku soo degin uu nebiga u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dabeedna siduu u tilmaamee u yidhi ee u soo jeediyey soo jeedintiisa cumar sidii waxyigu ku soo degay yacni badiba markaa waxay ahayd muwaafaqaat macnawiya qaarkoodna muwaafaqaad lafdiya ayaabay ku dhoweyd waxaa ka mid ahayd usaara badrin oo uu ku taliyey marka in la wada laayo waxaa ka mid ahayd maqaamkan ibraahim waxaa ka mid ahayd dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam markii nebiga calayhi salaatu wasalaam xoogaa marka waxawaye qaarkood ay markaa masruuf iyo wax wadweydiiyeen oo nowcan maa waxaanu nebigu markaa haynin yacni markaa ay su'aaleen nebiguna waxaweye taa iyadaa waxoogaa yaro dhibsaday maadaama aanu haynin waxaas inay su'aalaan oo markaa waxaa dhibsaday wakhtiyada qaarkoodna markaa dumarka uu ka cadhooday ayuu wuxuu yidhi ilaahay wuxuu mudan yahay haddii dumarkan aad furto inuu kuugu bedelo qaar ka khayr badan oo muslimaata oo mu'minaat oo qaanitaata markaasuu sifada caynkaas u sheegay markaas aayaddu kusoo degtay casaa rabbuhu in allaqa kunna an yubdilahu aswaajan khayra min kunna muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaat alaaya masaa'il oo kale ayaa jirtay axaadiista qaarkood saddex mas'alay sheegaysaa laakiin masaa'il kale a culammadu soo ururiyeen waxay gaadhsiiyeen toban in ka badan bay gaadhsiiyeen muwaafaqaadka cumar marka aayaddan baa soo degtay wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla waxaa soo aroortay in nabigu calayhi salaatu wasalaam kacbada ku dawaafay toddoba goor ku dawaafay oo uu saddexda hore guculaynaayo afarta dambana soconaayo kadibna markaasu waxa weeye akhriyay watakhiduu min maqaami ibraahima musalla kadibna markaasu waxa weeye yani nabigu calayhi salaatu wasalaam laba ragcadood tukaday wa jacala almaqaama baynahu wa bayna alkacba mid u dhexeeya marka isagiiyo kacbada ayuu ka yeelay maqaamka ibraahim maqaamka ibraahim waa dhagax uu isku taagi jiray nebi ibraahim markuu kacbada uu samaynayay oo dhisaayey markuu kacbada dhisaayo marka addinkii ibraahim addimadii ibraahim baa ku sawirmay markii hore wuxuu ku dheganaa kacbada ayuu ku dheganaa yacni hoosteeda ahaa kadib wakhtigii cumar ayaa markaa waxa weeye yacni dib loo raray oo kacbada markaysaga in yar laga gooye inqadara ah ayaa laga gooyey sababtuna waxay tahay dadkiibaa ku dhibaatooday dawaafaayey ayaa markaa dadkiibaa ku soo dhowaaday markay ku soo dhowaadeen waxay noqotay inayna ka dawaafi karayn dadka tukanaya iyo dadka kacbada ku dawaafayana inay u dhowaadaan waxa u xaqnimo badan dadka ku dawaafaya waayo salaaddu mawdic kastoo laga soo tukado waa ku asaxays laakiin dawaafku haddii beytka laga baxo oo khaarij yani markaa xaydaanka masjidka haddii laga baxo masjidkuna waa koobnaaye dee dawaafku ma asaxaayo ma asaxaayo marba marka looga dhow yahay baanu ka fadli badan yahay haddii aan markaa waxa weeye dhib kale ayna kallifin haddii laguu dhibaataynaayo oo xuduurkii qalbiga iyo dikrigii iyo cibaadadii iyo waxyaalaha noocaasoo dhammi markayse markaa ay dhibaato kugu noqonayaan yacni xaalka caynkaas ah waxay noqonaysaa waxa weeye inaad markaa halka kale ka dambaysaa inaan cidhiidriga ahayna laguu dhibayn yacni inaad markaa waxaa ku dawaafto hadday noqoto halkan marka waxa weeye dadka qaarkood yani inaynay dadkii ilaalinayn oo laysku jiiraayo lagu durqumaayo lagu dhibaataynayo oo lagu jiirayo in lagu rido lagu tuntaba ay dhici karto waxay yidhahdaan culammadu yacni alfadiilatu almutacalliqatu binafsi alcibaadati afdalu min alfadiilati lmutacaliqati bimakaniha aw zamaniha waa qaacido culammadu ay sheegaan fadiilada cibaadada ee ku tacalluqda daatada cibaadada ayaa waxay ka mudantao ka fadli badan tahay fadiilada cibaadadae ku tacalluqda makaankeeda ku tacalluqda yacnii in kacbadii lagu dhawaada waa makaankii cibaadada makaankii cibaadada tawaafkii in lagu dhawaada kacbada waa makaankii cibaadada laakiin haddii cibaadada lafteedii hagaagay hagaagsanaanaysae wanaagsanaanaysaa yacni marka ay ka fiican tahay ka durugu laga yara durugsan yahay oo aan lagu dheganayn waxay noqonaysaa daaka afdal kaasaa khushuucda iyo xuduurkii qalbiga iyo yani markaa xuska allah la xusaayo u sii fiican hadday noqoto almuhim saxaabadii nabigu sala allahu aleyh wasalam waqtigii khilaafadii cumar waxay ku kulmeen halkaa in dib loo raro ayay ku kulmeen dabeedna halka uu hadda yaallo ayaa la dhigay marka ijmaacii saxaabada lagu dhigay ijmaacii saxaabada lagu dhigay dadka markaa waxay maqaamka ibraahim ku soo tukanayaana inay dadka tawaafaya kacbada ka carqaladeeyaan oo ka xidhaan oo dawaafkii markaysa ka manciyaan xaquma laha mar walbana waxaa markaa dhici karta in la helo dad dawaafkii dhammeeyo doonaya inay sunaystaan oo labadii ragcadood ee ragcatay dawaaf ay la yimaadaan dee hadday kacbada markaa wax halkii ku dhoweyd ay markaa dadkii markaa sidaa isu tubaan oo safaf u galaan oo markaysaga ku tukanayaan yacni dadkii dawaafaya kacbada kuma dawaafi karaan marka si labadaba loo kulmiyo oo dadka ku dawaafayana meel loo banneeyo dadkan marka waxaweeye kusoo tukanaya maqaamu ibraahimna iyaguna marka waxaweeye ay meel loo banneeyo sidaasaa marka waxaweeye markaa eh, loogu naqliyey oo dib loogu raray xadiiskaasi calaa kulli xaal wuxuu ku tusinayaa maqaamu ibraahim in looga jeedo makaanu istaagii ibraahim dhagaxu isku taagi jiray yacni markaa in laga tilmaama ibnu jariir abari wuxuu odhanaya xadiiska markuu soo arooriyey haddaan xadiidkaasi xataa jiri lahayn macnaha daahirka aayadda lagu fasiraya waxay noqon lahayd maqaamu ibraahim inkaa looga jeedo ee xaramka iyo mawaadicda xajka iyo carafe iyo musdelife iyo mine iyo jamaraadka iyo in lagu fasiro waa baciid waayo naska hadduu soo aroora buu odhanaya ibnu jariir atabari macnaha uu daahirka ku yahaa lagu xambaaraa lagu fasiraa ee baatin majhuula laguma fasiree daahirka macruufka dadka agtooda ka abaa lagu fasiraa daahirka macruufka ahina waxa weeyaan waa in maqaamu ibraahimku kaa la yaqaan yahay kaasaa daahira ee macruufa ee baatin majhuula in lagu fasiraa sax ma aha marka xataa xadiiska haddaan la heli lahay macnaha saxiixi kaasuu noqon lahaa buu odhanaya waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla laba qira'a la akhriyey haada in la hoos dhigay in la kordhigo waa laba qira'a oo sabciya waittakhaduu min maqaami ibraahiima musalla taasina waa khabar marka amar iyo khabar bay noqonayaan amar iyo khabar ayay noqonayaan marka ragcatay tawaaf baa laga tilmaamayaa marka kacbada lagu tawaafo toddoba goor lagu wareego tawaafkaasi noocu doona ha noqdo kii faralka ha noqdee rukniga ahaa mid waajiba ha noqdo mid sunna ah ha noqdo ya mid xaj iyo cumro ku guda jira ha noqdo ama mid mustaqili ka ah ha noqdo ilaa tawaafka wakhti kastaa kacbada lagu tawaafi karaa kumana xidhna inuu xaj ama cumro ku guda jiro dawaafku waa cibaado kacbada ku gaara meel kaloo dawaaf laga helayaa ma jiro saas aawadeed haddaad maka tagto aad uga faa'iidayso dawaafka intay ku suuragal waa cibaada laa tuujadu ila fi qurbi alkacba kacbada agteeda mooye meel kale lagama helay hadday qur-aan akhris tahay iyo hadday soon tahay iyo hadday salaad tahay iyo hadday cibaado kale tahay meel kastaba waad ku samayn kartaa marka ayaamu makka inaad ku dadaasho tawaafka inaad farabadsataa fiican toddoba toddoba goor baana loo xidhayaa dawaafka sunnihi xad ma leh yacni waqti kastaad dawaafi kartaa haddaad maalintii dawaafi karto yacni waxa weeye toddobaatan gooro min toddoba ah maba dawaafi kartide ya ama toban gooro min toddoba ayaanan badine waxa weeye inaad samaysaa waa fiican tahay toddoba goor markaad ku wareegtaba yani waxa laba ragcadood oo ragcatay tawaaf aad la imanayso waxay ka dhigan tahay ka cidqi raqab ah qoor inaad xoraysay tallaabo kastaad qaadana ajar baa lagaaga qoraya dembina waa lagaga daadinaya waa yahay wacahidnaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila an tahira nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil waxaa la amray inay tahiraanoo nadiifiyaan kacbada ama baytullaahi alxaramka waxay u daahirinayaan oo u nadiifinayaan dadka ku dawaafaya iyo dadka muqiimiintae ku sugan ama dadka ictikaafaya iyo dadka ku tukanaya intaba tadhiirkaasi wuxuu noqonayaa yacni markaa mid caama waxaa laga soo wariyey markaa salafka qaarkood inay ku fasireen ka daahiriya shirkiga iyo cibaadatul awsaanka sanamada iyo awsaanta in la caabudo iyo shirkiyaadka ka daahiriya waa min baab ilmithaal waa waxa ugu weyne laga daahirina lakiin waxaa soo gelaya yacni markaa tadhiiru lbeyti xisan aw macnawiyan si dhammaystiran in loo daahiriyo si xisi ah iyo si macnawi ah mid walba haddii najaasa marka waxaana ay ku soo darrido oo bimacnaa cidi ay najaaso oo kale marka ay ku daadiso way dhici kartaaye ka daahiriya yacni waxa waxyaalaha markaa dadku marka ay dhibsanayaan ka daahiriyo ka nadiifiya in markaa la xaadho la hagaajiyo in marka la wanaajiyo yani waxa weeye tadhiirkii xisiga ahaa iyo kii macnawiga ahaa ee shirkiga iyo xumaanta iyo cibaadat lawthaanka iyo macaasida iyo fisqiga bidaca laga daahirinayo kullu dalika waa soo gelayaan laakiin waxaa ugu weyn shirkiga iyo cibaadatulawthaanka in laga daahiriyo allah waxauu yidhi waid jacalna albayta masaabatan linnaasi waamna waid jacalnaa ay wadkur waxaad xustaa id jacalnaa goortaannu ka yeellay albeyta baytullaahi alxaraamkaoo kacbada ah alkacbata beytkaa la fasiraya masaabatan linnaasi meel dadku ay u soo noqdaan anu ka yeellay masaabadaasoo linnaasi dadka u sugan ama linnaasi dadka aan uga yeellay masaabatan masaabatan aanu ka yeellay linnaasi dadka uga yeellay oo jacalnaa lagu tacalluqsiiyo marjican meel loo soo noqdo yasuubuuna ilayhi ay u soo noqonayaan min kulli jaaribin dhinac kasti iyo gees kastaba ay uga soo noqonayaan gees kastay u kacaanba way u soo laabmayaan oo dee xajkiiyo cumrada lagama dhergo ya yani waxa weeye oo in lagu noqnoqdo ayaa marka waxa fiican oo la farabadsado axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam waxaa ku soo aroortay xajka iyo cumrada in la farabadsado xajka iyo cumrada in la farabadsado waxaanu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam tanfiyaani alfaqra yani wadunuub xajka iyo cumradoo la farabadsadaa waxay qofka u diidayaan yacni dembiyada waa ka eryayaan waa u diidayaan oo dembiyadii bay ka maydhayaan faqrigana waa u diidayaan wa amnan ay wa ma'manan lahum mawdic nabadgelyona waa uga yeelay oo la yidhahdo wa amnan ay wa mawdica amnin min baabi xadfi mudaaf saas aawadeed buu ma'manan ugu fasiray weji labaad wa amnan ay wada amnin min baabi xadfi lmudaaf mid amni u saaxiiba iyo nabadgelyo u saaxiibana waa ka yeellay ma'manan lahum ay mawdica amnin meel nabadgelyaanu ka yeellay lahum yaga uga yeellay min adulmi dulmiga laga nabadgelaayo waligaarati weerarada laga nabadgelaayo alwaaqicati dhacaysa fii hayrihi meelaan markaa beytka ahayn ama xaramka ahayn ka dhacaysa kaana arajulu yalqa qaatila abiihi fiih kaana arajulu ninku wuxuu ahaan jiray yalqaa mid la kulma qaatila abiihi kii aabihii dilay mid la kulmuu ahaan jiray fiihi xaramka gudihiisa kula kulma beydka inta la sheegaa mar xaramka loo jeedaaye falaa yuhayijhu yani markaa ma yani ma kicin jirin tahyiijku waxa weeye markaa ma dhaqaajin jirin inuu xataa kaga argagixiyo oo markaa waxaweeye markaa ma samayn jirin mm. falaa yuhayijhu ma kicin jirin oo bimacnaa ma dhaqdhaqaajin jirin watakhiduu ka yeesha ayuha nnaasu dadow min maqaami ibraahiima makaanu istaaga ibraahiim huwa alxajaru aladii qaama calayhi waa dhagaxii uu isku taagay nabi ibraahim inda binaa'i beyti eh, markuu beytka dhisaayay baytullaahi alxaraamka musallan meel lagu tukado ka dhigta ay makaana salaati meel lagu tukado bian tusalluu khalfahu yacni suuradii baa la sheegayaa siday u dhacayso marka makaana sala ay noqonayso bian tusalluu inaad ku tukataan khalfahu ilaa xajarka laftiisa marka kuma tukan karaan hadda waaba xidhan yahayo dee waxaa lagu xidhay dadkii markay qaarkood marka ay xoogaa isku dhedhajiyeen dhagixii oo ay dooneen inay ka barakaystaan iyo wax la mida yani waxaweye waxbaa laga taagay dabeedna markaysa muraayad laga arkayana waa lagu xidhay wuxuna waa shay dheer oo taagan isaguna hoostuu yaallaa guduhu ku jira markaa dhagixii qofku gaari maayo marka dhagaxa laftiisa kuma tukan karo ee waxaa laga tilmaamaya dhagaxa dabadiisa in lagu tukada ayaa laga tilmaamaya bi an khalfahu inaad dabadiisa ku tukataan nebiguna calayhi salaatu wasalaam dhagax laftiisa kuma tukane xagga ka dambaysa dhagaxa ayuu ka tukaday oo isagoo dhagaxu xagga kacbada ka xiga ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tukaday bian tusalluu khalfahu inaad dabadiisa ku tukataan ragcatay tawaafi labadii ragcadood ee tawaafka wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugan bifatxi lkhaa'i kha'da kordhigeeda khabarun khabar weey waatakhaduu way ka yeesheen marka waa la amray dabeedna waa fuliyeen marka xadiiska sababnazuulka tilmaamaya in marka uu soo jeediyey cumar bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey low ittakhadta maqaama ibraahiima musallan fanaزlt wاtakiduu min maqaami ibrahima musala wacahidna ila ibrahima waismaaciil allah wuxu uhi waxaanu amarnay ibraahim iyo ismaaciil ay amarnaahuma waa amarnay an ahira ay bian ahira daahiriyo nadiifiya labadiinuba antu waa masteriyo iyadiyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinaya marka master laga dhalaaliyo yani bana waa la qadarayaa ay bian dahira ay bitahiirihimaa daahirintooda iyo nadiifintooda la amray ay daahirinayaan baytiya yacni gurigayga ay daahirinayaan waa baytullaahi alxaraam weji kala bannaan oo waa in la antu waa tafsiiriyo anta tafsiiriyan shuruud bay leedahay saddexa saddexdii shardi waa dhammaystirantahy jumla ka horraysa jumla ka dambaysa jumlada ka horeysa macna alqawli bay leedahay xuruuftiisa malaa xaraf ma gelin shuruudii baa dhan calaa haada markay sidaa tahay ay bay la macno tahay tafsiiriye ah ay ahira beytiya liaa'ifiina ka ah, beytiya beytkayga daahiriya ibraahiim ah, iyo ismaaciil baa lala khitaabaya min alawthaani sanamada la caabudaayo ka daahiriya yacni wax kastoo xun ka daahiriya hadday najaaso tahay iyo hadday markaysaa markaa qashin tahay iyo hadday markaa waxawan yani eh, shirki iyo kufri iyo gaalnimo tahay iyo hadday markaa fisqi xumaan tahay litaa'ifiina kuwa tawaafaaya u aahiriya ee ku awaafaya kacbada waalcaakifiina kuwa ku sugan ee muqiimiinta ah ee xaramka ku suganna u daahiriya muqiimiinta waa lagu fasiray waana sida mufasirku maraayo almuqiimiina fiihi kuwa markaysa markaa ku nege ku sugan kuwaana u daahiriya sawaan alcaakifu fiihi waalbaad markuu ilaahay yidhi waa ay u siman yihiin markaa ka caakifka ah ee bimacnaa muqiimka ah iyo walbaadka markaysa markaa yani dhulka kale ka yimi ee baadiyaha ka yimi caakifka waxaa loo jeeda bimacna muqiim ayaa loo jeeda weji labaad waalcaakifiina kuwa cibaad ahaan u laazimaya ictikaafayana u daahiriya almuqiimiina fiih waahir beytiya lilaa'ifiina walqaa'imiina walrukaci sujuud marka walqaa'imiina baa la yidhi yacnii qaa'imiintuna waxa weeye waa kuwa markaa cibaad ahaan u taagan ee ku sugan warukaci sujuuda iyo kuwa rukuucsan ee sujuudsan jamcu raakicin wa saajid yacni waxa weye raakic iyo saajid jamaceedii weeye oo raakic baa rukaca lagu jamciyaa saajidna sujuud baa lagu jamciyaa almusalliina waxaa looga jeedaa kuwa tukanaya waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat allah waxau yidhi waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada baladan aamina warzuq ahlahu min athamaraat wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi ibraahimu ibraahim rabbi ijcal rabbi ka yeel rabbiyow yaa rabbi bay ka dhigan tahay ijcal ka yeel haada kan baladan beled ka yeel beledkaasoo aaminan nabadgelyo u saaxiiba ka yeel warsuq ku arsaaq ahlahu ehelka beledkanna min asamaraati midhaha wax ka mida ku arsaaq midhaha la cuno wax ka mida ku arsaaq man aamana man waxaa laga beddelayaa ahlahu baa laga beddelaya man aamana kii rumeeyey ku arsaaq minhum oo ahlulbeledka ka mida billaahi allah rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta dambe rumeeyey maa maalintan maalin ka dambayno ama yowmu alqiyaama waxaa yowmu laakhir loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin qaala waxau yidhi allah waman kafara ay wa arzuqu waa arsaaqayaa man kafara kii gaaloobayna wa arsaaqayaa fa umaticuhu waa u raaxaynaya kaa gaaloobay qaliilan ay tamtiican qaliilan raaxayn yar baan u raaxaynaya ama zamanan qaliilan wakhti yar baan u raaxaynaya uma addaruhu intaa dabadeed waxaan u dhibgelinayaa ilaa cadaabi annaar cadaabta naarta ahaatay baan u dhibgelinaya wa bi'sa almasiir meel loo noqday u xumaatay hiya naartu allah wuxuu inoo sheegayaa nebi ibraahim inuu ilaahay baryey wuxuu yidhi rabbi ijcal haada baladan aaminan warsiq ahlahu min athamaraat ducada nebiyada haddaad eegto lafdigaa rubuubiyada aad uga badan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen khusuusiyo gaaraa magacani leeyihi waayo ducooyinka qur-aanka eeg nebiyadu markay ducaysanayaan rabbi iyo rabbanaa bay odhanayaan xataa ducooyinka ilaahay addoommadiisa baraayo mu'miniinta ah waxaa ku sugan yacnii rabbanaa iyo rabbi ayaa ku sugan rabbana rabbana rabbana xataa ducada marka ahlunaarku naarku aakhiro ku ducaysan doonaan yacni rabbana rabbanaa bay markaa ku celcelinayaan marka isimkani khusuusiya gaaruu leeyahay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa ismullahi alacdam xadiisna waa lagu soo wariyey ruuxa marka waxaa rabbana yidhaahdaa oo lafdiga rububiyada ilaahay ku barya in ducada laga aqbalaayo xadiis baa lagu soo wariyey sanadkiisa maqaal ku jiro laakiin culammada qaar taxsiiniyeen hadduu addoonku laba goor yidhaahdo rabbi rabbi uu yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhaahdaa i weydiiso waa ku siinayaayo aayaadka suuratu aali cimraan aakhirkeeda ku sugan ee rabbanaa rabbanaa rabbanaa oo fastajaaba lahum rabbuhum ay ku sugan tahay bacdu salaf waxay yidhaahdeen afar goor bay rabbana yidhaahdeen ruuxa ilaahay barya afar goor rabbanaa rabbanaa rabbanaa yidhaahdaa ilaahay ducada waa ka aqbalaa waxaa loo jeedaa shuruudda kale markay dhanta uu qalbigii soo xaadiriyo yaqiintii la yimaado tadarucii iyo isdullayntii la yimaado wax ducadii markaysa marka waxaan yacni ka mancinaya aanu la imanin haakada marka isimkani khasuusiya gaar rabbi ijcal hada baladan aaminan wuxuu rabbiyow rabbigayow beledkan waxaad ka yeeshaa beled aamina ka dhigo nabadgelyo u saaxiiba ehelka beledkan ku suganna midhaha wax ka mida ku arsaaq meesha maka meel midha ka baxaan ma ahayn hadday timir tahay hadday cinabyo tahay hadday simaar kale tahay ya yacni zaytuun hadday tahay hadday markaa rumaan tahay hadday waxyaalo kale tahay dhul beereed ma aha waa meel buura ku qaqoban yihiin yacani waxa weeye waa meel xataa buuraheedu dhir ma ya meeshu meel daawasho loo taga maaha cibaada loo tagaa cibaado cibaado ya cibaada loo tagaa marka yacni salal makida iyo markaysa waxaan yacani caws dameerka iyo waxyaalahaasu mooyaane waa yar yihiin intaad geed ku aragtaa buura hataa waa naadir waa dhif naadir marka waxa weeye ilaahay wuxuu uga baryey inuu ehelka beledkaana ku arsaaqo midhaha wax ka mid a ah. man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhir markii hore waxa weeye ahlahu buu yidhi markii dambena waa khasisay wuxuu ku khasisay kuwooda mu'miniinta ilaahu ku arsaaqa midhaha wax ka mid a ah. wuxuu sidaa u yidhi ducadii hore ayaanu qaydin ducadii hore ilaahay ka baryaayey iimaan kuma qaydin qaala wa min durriyatii oo lafdiga iimaan ma sheegin dabeedna allah wuxuu yidhi laa yanaalu cahdi aalimiin marka waxaway tan haddaba waxay waa qayday laakiin waxaa loo sheegayaa marka loogu jawaabay arsaaqu iyadu waa caam oo gaal iyo muslimba ilahay waa arsaaqaya qaala waman kafara faumaticuhu qaliilan uma addaruhu ila cadaabi annaar kii gaaloobayna waa arsaaqaya isagana wakhti yaroo muddada uu nool yahay baan u raaxaynaya dabeedna cadaab baan u dhibgelinaya ya marka risqu inuu caam yahay baa loo sheegay wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha yacni marka imaamada iyo wax iyadu waa khaas wey allah wuxuu uhi waid qaala ibraahiimu ay wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haada kan almakaana meeshan ah mushaarkii baa la tilmaamayaa almakaana muxuu u qadaray yacni markaa daadu waa ismu ishaara mushaarku muxuu ku dhacayaa wuxuu ku dhacayaa almakaana buu ku dhacayaa meeshan beladan beled ka yeel mafcuulkii labaad weeye beledkaasoo aaminan ay daa amnin nabadgelyo u saaxiiba daa amnin nabadgelyo u saaxiiba waqad ajaaba allahu ducaa'ahu ilaahay waa aqbalay ducada nebi ibraahim buu aqbalay fajacalahu xaraman wuxuu ka yeelay xaram laa yusfak bihi damu insaan aan lagu daadinayn yacni markaa dhiig qof aan lagu daadinayn walaa yudlamu fiihi axad cidnaba aan lagu dulminayn walaa yusaadu sayduhu walaa yukhtala walaa yusaadu aan la ugaadhsanayn sayduhu ugaadhiisa walaa yukhtala khalaahu aan la goosanaynin khalaahu geedihiisana aan la goosanayn oo geedaha xaramka ka baxa lama goynaayo ugaadheedana lama ugaadhsanaayo haddii ugaadha wax ka mida la dilo oo si badheedha loo dilo waxaa lala imanayaa marka waxa weeyaan yacni markaa yacni beddelkeeda ayaa markaa xaramka lagu qalaya laa taqtulu asayda wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacammidan fajazaa'un mislu ma qatala min annacami yaxkumu bihi dawa cadlin minkum hadyan baaliga alkacbah waatuu allah ku sheegay fii suurati almaa'ida qof lagu dulminayaa ma jiro dhiig lagu daadinayaana ma jiro xadiisu waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina ibraahiima xarama makka ibraahiim wuxuu eh, xaaraantinimeeyey oo xaram ka yeelay maka ayuu xaram ka yeelay riwaayo kale waxay sheegaysaa ina ibraahiima xarama bayt allahi wa ammanah waxaanuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wainii xaramtu lmadiina ana madiine ayaan xaram ka yeelay siduu ibraahiimba eh, xaram uga yeelay markaa maka uga yeelay axaadiis kale oo saxiixayn ku soo aroortay waxay tilmaamaysaa inuu markaa ilaahay ka yeelay xaramka xaram ka yeelay oo uu xarimay oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka ku soo arooray ina hada albalada xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati walard beledkan kan ah ee maka ah ilaahay waa xarimay oo xurma u yeelay maalintuu cirarkiiyo dhulka abuuray culammada markaa qaarkood waxay yidhahdeen isma diidayso inuu ibraahim xaram ka yeelay iyo inuu ilaahay xaram ka yeelay oo xurmo u yeelay maalintuu cirarkiiyo dhulka abuuray labada xadiisba waa saxiix saas aawadeed ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa iyo culamo kaleba yani axaadiistaasi iskama hor imanayso axaadiistaasi way iswaafaqaysaa iskama hor imanayso cidda xaramka ka yeeshay waa allah weeye oo allah baa xaram ka yeelay oo xurmada u yeelay oo xaaraantinimeeyey maka maalintii uu cirarkiiyo dhulka abuuray laakiin shaacinta uu ibraahim shaaciyey dadka gaadhsiiyee caam bixiyey arrinka noocaasee gaadhsiiyaan loogu nisbeeyey oo la yidhi markaa isaga ayaa markaa xaaraantinimeeye loo yidhi waa yahay allah waxau yidhi warzuq ahlahu min asamaraat warzuq ilaahu arsaaq ahlahu ay ahla albeyti baytullaahi alxaraamka ahla albaladi beledkan cidda u ehelkaa ilaahu ku arsaaq min asamaraati midhaha wax ka mid a ah. waqad facala waa sameeyey binaqli altaa'ifi min ashaami ilayh wuxuu ku sameeyey binaqli taa'if taa'if in soo naqliyo lasoo roray min ashaami shaam laga soo roro ilayhi xaramka markiisa agtiisa loo soo raray caynta xaramka maahee meel xaramka ku dhow baa loo soo roray oo daa'if dee xaramka xoogaa bay u jirtaa ya konton kilomitir ama lixdan kilomitir meelahaasay dee markaa u jirtaa waana meel barwaaqo ah oo dhulbeereed ah oo markaysaga jawigeedu qabow yahay oo yacni markaa jawigan xaramka aan la mid ahayn ee ka duwan yacni marka waxa weeye wa kaana akfara wuxuu ahaan jiray meel lama degaanuu ahaan jiray oo laa zarca fiihi walaa maa saracna aanu ku sugnayn biyana aanay ku sugnayn calaa kulli xaal soo raritaanka la leeyahay daa'if baa laga soo gooyey xagga iyo shaam ama filistiin asar baa lagu soo naqliyey ibnu jariir atabarina tafsiirkiisa waa ku sheegayaa laakiin bisiiqati tamriid buu ku tilmaamaya uu leeyahay dukira ama yudkaru dabeedna wuxuu soo markaysa markaa waxaan yani aan saxaaba laga soo naqlina ciddii ka dambaysay laga soo raray oo odhanaya yani waxa weeye markuu ibraahim sidaa ku duceeyey ayaa daa'if markaysa laga soo naqliyay xagga iyo falastiin dabeedna markaasa halkan loo soo guuriyey jibriil baa soo qaaday halkan baa la dhigay saa loo dhigay calaa kulli xaal taas laakiin maadaama aynaan daliil u haynin yani markaa taas marka waxa waxba ictimaadi mayno waayo wax daliila oo aynu haynaa ma jiro ducada uu ku duceeyey nebi ibraahim ee in ilaahay midhaha wax ka mida ku arsaaqana waxa uu allah inoo sheegay in beledada kale midhaha ka soo baxaya loo keenaayo loo soo waaridaayo yujbaa ilayhi samaraatu kulli shay shay kasta midhihiisaa loo loo keenaya oo shaam iyo dhulkaas iyo meelaha fog wixii ka baxay ayaa inta la soo qaado la soo waaridayaa markaasaa maka la keenaya maka lagu iibinaya markaasaa reer maka cunayaan marka aayadda kale waxay tilmaamaysaa sida midhaha loogu arsaaqay inay tahay markaas yujba ilayhi samaraatu kulli shay marka muctamadku saas weeye man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhir ahlaka ka bedel warsuq ilaahu arsaaq man aamana kii rumeeyey arsaaq minhum oo ahlulbeledka ka mid ahaaday waa bedelulbacdi oo bedelulbacdigu takhsiiska waa faa'iideeyaa bedelulbacdi wax waa lagu khasisaa ahlahu waa caam mu'minkii iyo khayru mu'minkii baa soo gelaaya marka markii la yidhi man aamana minhum la yidhi waxa baxaayo ciddii aan mu'miniin ahayn walow ahlubeled ba ha noqdaane man aamana kii rumeeyey ku arsaaq minhum oo ahlubeledka ka mid ahaaday billaahi allah rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamada rumeeyey bedelun min ahlihi ahlahu baa laga bedelay warsuq ahlahu ahla ayaa laga bedelay waa badalulbacdi weeye wa khasahum biducaa'i lahum wuxuu ugu khasiso ugu gaar yeelay ducada iyaga uu ducaynaayo mu'miniinta markaa ahlulbeledka ah muwaafaqatan liqowlihi muwaafaqo u waafaqaayo hadalku allah u yidhi laa yanaalu cahdi aldaalimiin ma gaadhaayo ballankaygu daalimiinta gaadhi maayo ballankaan imaamada u ballanqaadaya daalimiinta ma gaadhayo dabeedna markaasuu is yidhi tii hore waxa weeye marka inaanad qaydin waa tii marka waxa weeye dee markaa waxa weeye sidaa lagugu yidhiye tan haddaba qayd kadib waxaa loo sheegayaa arsaaqdu inay caam tahay qaala tacaala allah waxauu yidhi waman kafara waarzuqu man kafara waarzuqu waa arsaaqaya man kafara kii gaaloobaan arsaaqaya oo fa waa u raaxaynayaa bitashdiidi iyo watakfiifi laba qira'a ku sugan faumaticuhu iyo faumticuhu umticuhu takfiifku wuxuu noqonayaa in miimka la reebo ta'dana aan la shidin ta'da shadka laga daayo sida looga daynayaana waxay noqonaysaa miimkuna inuu reebmo waa la iska garanaya taas miimku inuu reeb haddii shadka laga daayo fa umticuhu iyo fa umaticuhu macnaahaanna waa isku mid oo u raaxaynaya fi dunya adduunyada gudaheedaan ugu raaxaynaya birisqi arsaaqadaan ugu raaxaynaya qaliilan ay zamanan qaliilan wakhti yar baan u raaxaynaya muddata xayaatihi noloshaaba iska yar muddada uu nool yahaan u raaxaynaya uma addaruhu intaa dabadeed waxaan u dhibaato gelinayaa ay ulji'uhu waa u dhibaato gelinayaa fi laakhirati aakhira gudaheedana ilaa cadaabi naar cadaabkii naarta ayaan markaa u dhibaato gelinaya falaa yajidu canha maxiisan ma helaayo meeluu uga cararo uga weecdo heli maayo cadaabkaas wa bi'sa almasiir meel loo noqday u xumaatay ay ilmarjic hiya naartu meel loo noqday u xumaatay tafsiir qariiba qaarkood ay mareen oo yidhaahdeen qaalada waxaa la odhanayaa faacilkeeda weji labaad ibraahim baa loo celinaya marka wejiga noocaas waa weji baciida weeye qiraac kaloo koley la akhriyey waa laga yaabaa inuu ku dhisan tahay oo yacni amar markaa sheegaysa inkastaan markaa filayo inay shaaddo tahay bacdi baa laakiin taa shaaddadaa soo arooriyey ee amarnimada sheegayso caynka la reebaayo dabeedna marka waxa weeye doonay qira'ada inay ku tawjiihiyaan cala kulli xaal sida saxani waxay tahay qaalada faacilkeedu inuu allah u noqonayo oo macnuu ka dhigan yahay qaala allaahu qaala wuxuu yidhi ay huwa allah waman kafara faumatichu qaliila allah wuxuu yidhi waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt wadkur waxaad xustaa id yarfacu goortuu kor yeelaayey bimacnaa dhisaayey ibraahimu ibraahim alqawaacida seesaska uu dhisaayey min albeyti xaal seesasku ay ka mid ahaadeen min albeyti beytka ay ka mid ahaadeen sida mufasirku maray waynu eegi doonnaa wa ismaaciilu iyo ismaaciil ay dhisayeen beytka rabbanaa ay qaa'ilayni xaalay odhanayaan rabbanaa rabbigayow taqabbal minnaa annaga naga aqbal camalkan innaka adigu anta asamiicu waxaad ahaatay kii maqalka badnaaye alcaliimu cilmiga badnaa baad ahaatay rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimayni laba kuu hoggaansan laka adiga kuu hoggaansan naga yeel wa min durriyatina tafirtayada cid ka midana waxaad ka yeeshaa ummatan ummad ka yeel jamaaco iyo koox ka yeel muslimatan muslimad ahoo hoggaansan laka adiga kuu hoggaansan ka yeel wa arinaa na garansii manaasikana manaasigta xajka na garansii wa tub calaynaa ilaahayow naga toobad aqbal innaka adigu anta tawaabu waxaad ahaatay ka toobad aqbalka badane alraxiimu naxariista badan baad ahaatay rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow wabcad fiihim rasuulan wabcad soo saar fiihim yaga dhexdooda waxaad ka soo saartaa dadka beledkan ku sugan dhexdooda waxaad ka soo saartaa rasuula rasuul ka soo saar rasuulkaasoo minhum yaga ka mid oo iyaga ka dhashay rasuulkaasoo yatluu akhrinaaya calayhim yaga korkooda ku akhrinaaya aayaatika aayadahaaga ku akhrinaaya wa yucallimuhum baraaya alkitaaba kitaabka qur'aankana baraaya walxikmata xikmaddana baraaya wa yusakiihim rasuulkaasoo yacni tahiraayo nadiifinayo yacni waxa xun ee shirkiyaadkii akhlaaqaha xun ka nadiifinaya oo barbaarinaya innaka anta alcasiizu adigu waxaad ahaatay ka qaalibka laga haalib noqon ee shay la midii aanu jirin alxakiimu ka xikmadda badan ee shay weliba halkuu ku habboon yahay dhigaaya ayaad ahaatay allah wuxuu inoo sheegayaa nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil inay markaa beytkii ay dhisayeen oo kacbada ay dhiseen waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt wa ismaaciil nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil baa beytka dhisay dhisitaanna ka horreeyey kollayba waa jireen culammadu waxay sheegaan dhowr dhisitaan oo ka horreeyey oo ay yidhaahdaan mar malaa'igtaa dhistay oo ugu horraysay markii dambe nebi aadan baa dhisay yacni markaa sidaa ay u soo wadaan marka waxa weeye dhismayaasha kacbada la dhisay toban goor in ka badan baa la dhisay bay yidhahdeen toban goor in ka badan baa la dhisay bay yidhahdeen nasan waxaynu haynaa nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil in laynoogu sheegay qur-aanka inay dhiseen laakiin dhisitaanada ka horreeyey ciddii dhistay ee aasaarta lagu soo warinaayo lagu sheegayo ee ay salafkii qaarkood sheegeen axaadiis saxiixa uma hayno laakiin waxaynu leenahay ilaaba ilaa kollay baa dhisitaanno ka horreeyey ibraahim waa jireen ama malaa'ig ha dhisto ama aadam ha dhisto ama shiis ha dhisto ama cid kale ha dhisto haakada waayo allah wuxuu inoo sheegay guriga cibaado loo dhisay ee ugu horreeyey inuu ahaa kacbada inna awala baytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka gurigii ugu horreeye cibaado loo dhisaa waa ka maka ku sugan weeye bakka waxaa loo jeeda makka makka iyo bakka waa isku mid weeye maki magacyaday leedahay baki ka mid tahay marka maadaama uu ahaa gurigii ugu horreeye cibaado loo dhiso uu ahaa oo masjid ka horreeyey aanu jirin kacbada binasi alaaya aynu ogsoonnahayna ummadihii hore in iyagu meel masjida mooye meel kaleba aynay ku tukan jirin oo khasaa'ista ummaddan ay ka mid tahe nebi maxamed la siiyey wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura nebigu wuxuu sheegay khasaa'isuu leeyahay yacni khasaa'is rasuul sala allahu alayh wasalam waa fanni sidiisa u gaara oo culammadu kutubo gaara ka alifeen kuna haboon in la diraaseeyo haddama aragtaa musannafaad gaaray culammadu ka qoraan khasaa'isu rasuul sala allahu aleyh wasalam maaha shanta ama lixda xadiisku sheegay oo keliya maaha marka khasaa'ista rasuulka waxaa ka mida calayhi salaatu wasalaam wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura waxaa layga yeelay baa nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam arladoo dhan masjid baa layga yeelay meel lagu tukado iyo wax lagu tahaaro qaato meel kastoo salaaddu kugu soo hadheesho yacni waxa weeye meeshaad ku tukanayso iyo waxaad ku tahaaro qaadanaysa oo agtaada ay ku sugan yihin haddaad biyo weydo ciddaad ku gabagabaysanaysa meeshana waad ku tukanaysaa arladoo dhan baa masjid layga yeelay say u waafaqaysaa meelaha qaarkood in la diiday in lagu tukado waxaa la odhanayaa waxaa loo diiday waa wax caarid oo soo darriyey in ama najaasa ku sugan tahay ama suuli ay tahay ama markaysa marka waxaan ay tahay eh, yacni marka qabri ay tahay iyo wax la mida inay masjidu diraar tahay wax weeye waa wax caaridoo ku soo deriyay a asaaratan baa looga yeeray lowlaa caaridkaasi aan ku soo derin lahaynna waa lagu tukan lahaa marka arladoo dhan baa masjid looga dhigay asaaratan marka maadaama ummadihii hore meel masjidun ay ku tukanayeen oo iyagu meel walba inay iskaga tukadaan aynay mashruuc u ahayn oo aad halkaa ka garanayso nebiyo badan baa ila ka horreeyey nebi ibraahiime nebiyadii ka horreeyey nebi ibraahim markay tukanayaan xaggay ku tukanayeen soo masaajid may ahayn masaajid oo dhanna inuu markaa ugu horraysay kacbada ayuu allah inoo sheegay ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka marka calaa kulli xaal sida daahirka ah waa in kollay dhisitaankan nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ay dhiseen dhisitaano kale ay ka horreeyeen weyy allah wuxuu sheegay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil inay beytka dhisayeen waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil markay beytka dhisayeen seeskiisa iyo gidaaradiisa iyo ay dhisayeen way ducaysanayeen rabbanaa taqabbal mina ilaahay ow naga aqbal waxaa laga qaadanayaa camalka saalixa qofku markuu la imanaayo inuu allah baryo qabuulna weydiisto isagoo niyadii wanaajiyey ikhlaaskii la yimi camalku samaynaya camal wanaagsan yahay haddana ilaahay inuu ka baryo qabuul rabbana taqabbal minna ha ismacaashsiino hays o dhan marba haddaad camalka saalixa la timi waxa weeye waa la iska aqbalay hays o dhan waa bayna alkhawf waalrajaa waa inuu qof u ya baqasho uu ka baqanaayo in laga aqbali waayo iyo rajo uu rajaynaayo in laga aqbalo labada waa inu ku sugnaadaa dadka qaarkood marka waxa weeye camal wanaagsan la yimaadaan waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan waxa weeye dee dembigii muluq uu xajiyey markaasu ley dembigii muluh dembigii waa soo maydhnay yaa kuu sheegay inaad maydhay armaanu kaa maydhmin waxaa la yidhaha alrakbu kasiirun waalxaaju qaliilun cidda xaj u safartaa waa badan tahay cidda xaqiiqatan xajidaa xaj mabruurana waa yar tahay alrakbu kasiirun walxaaju qaliilun maaha mid kastoo markayse markaa xajka tegay inuu dembigu muluh yidhi maaha waayo dee shuruud bay leedahay man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladathu ummu xadiiska saxiixa muxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo xajiya waan xajkaa afxumo iyo cay iyo dembi midnaba kula iman keebaa odhan kara markaysa markaa wax dembiya xajkaa gudihiisa igama dhicin kulay xan ku tahay kulu ciday jiiro tahay oo markaysa markaa uu garbiyey ogaan u garbiyey kulay tahay marka waxa weeye ciduu caayo aflagaadeeyey kulay tahay dembi kale uu la yimi sida inta xajka lagu jiro la ysaga ilaaliyaa ma sahlana wa innahu la yasiirun calaa man yasarahu allah marka man xaja keliya lama odhan man xaja rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummuhu miyaa la yidhi maya maxaa lagu xidhay falam yarfus walam yafsuq saddex sharti weeye waa in xajkii lala yimaado afxumiya ay aflagaada aan lala iman qowl labaadna wuxuu leeyahay aan galmo lala iman waa sahlanta yada walam yafsuq aan faasiqnimo lala iman wax dembi ah oo fisqi ah aan lala iman muddada xajkao dhan waa inuu fisqi ka maran yahi wax fisqi aanu la iman haddama arag waxaa laga yaabaa dadka qaarkood iyagu xaji ku jira haddana inuu marka fadhi ku dirirkii ku jiro ya iyo qabyaaladii iyo fadhi ku dirirkii iyo markaysaa marka maxaa la yidhi iyo yani waxa weeye yani yaa la eryaday iyo yaa wax eryaday oo ku farxaya markaysa waxa marba marka waxa weeye qoladan baa la eryaday qoladan baa wax eryatay iyo qoladan baa wax laysay xajkiina waa ku sugan kaasi marka markaa dembigu waa muluqsuu leey man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummu arrinkuma sahlna rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim rabbanaa wajcalna muslimayni laka ilaahay waxaad naga yeeshaa laba adiga kuu hogaansan naga yeel ya tafirtayada cid ka midana ummad muslimada ka yeelo adiga kuu hogaansan qofku naftiisa waa inuu u duceeyaa ubadkiisana waa inuu u duceeyaa waalidadii inuu u duceeyaana waa fiican tahay muxuu nabi nuux ku ducaystay rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat cama wakhas naftiisu u duceeye yacni si khaasa iyo waalidadii u duceeyey cidda gurigiisa soo gashu u duceeyey waalidadiibuu u duceeyey mu'miniintoo dhan buu u duceeyey rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'mina walilmu'miniina waalmu'minaat ya yacni waxa weeye marka waa inuu ducadii caam iyo khaasba ka dhiga tafiirtiisa inuu u duceeyaana waxay ka id tahay tarbiyada wanaagsane uu barbaarinayo ducada waa inu ugu roonaadaan inuu ilaahay islaaxiyo inuu hagaajiyo inay qaar hogaansano allah u hogaansan eh, allah ka yeelo wa min duriyatina ummatan muslimata lak waayo nicmo ilaahay weeye ubadka hadduu kuu hagaago adigana waa ku anfacayaanoo dee waa kuu soo ducaynayaan wax kaleba haddayna kuu qaban ducada ay ku soo duceeyaan lafteeda ayaa wax dhan ah biriga markaas waalidada loo samafala ayaa ka midta dadka qaarkood waalidadu waa iska ilaawaan khaas ahaan markay waxaweyan yani ka dhintaan oo kale waxaa laga yaabaa inaanu xasuusanba ya camalkiisii waalidkii waa xidhan yahay wuu dhintay wuxuu eegayaa bal wax markaa u soo kordha dadkii uu ku tabcay bal wax uga yimaada hadday sadaqo tahay hadday duco tahay maxay ku yeelaysaa maalin kasta haddaad u ducayso kulla yowm kulla yowm haddaad u ducayso maxay ku yeelaysaa bacdu salaf waxay yidhaahdeen an ishkur lii waliwaalidayk markay fasirayaan waxay yidhahdeen ruuxa shanta salaadood tukaday ee bimacnaa si wanaagsan u tukaday ilahay waa u shukri naqan ruuxa waalidadii shan goor maalintii u duceeyeyna waalidadii waa u shukri naqan waxaa loo jeedaa maalin kasta maalin kasta ruuxa shan goor u duceeyey ruuxeenne odhan karaya markaysaga maalinna ima seegtee maalin kastaba shan goor baan waalidada u duceeya keenne odhan karaa hadduu jirana waa qof naadir ah waxaa la rabaa in waalidada markaysa waxaa loo duceeyana waa la rabaa wa arinaa manaasikana ilaahu manaasigtayada na garansii na garansii ru'yadu waa ru'ya qalbiya laakiin waxaa looga jeedaa yacni waxa weeye yani in la garansiiyo ay markaa uu garto meelaha uu ku cibaadaysanayo ama manaasigta xajka iyo uu la imanayo in la garansiiyo callimna baa lagu fasiray waana marka callimnaadi waa cilmigii marka waxaan cirfaanka looga jeediy wa tub ilaahu naga toobad aqbal innaka anta tawaab raxiim toobad aqbal bay ilahay ka baryaya watub calayna marka allah waa in tobad yani towbad aqbal laga baryaa yani waxa weye allah markaa la baryaa baryada ilaahay lagu dadaalaa la farabadiya rabbana wabacad fiihim rasuula minhum ilahu ahlu beledkan waxaad ka soo saartaa rasuul iyaga ka mid oo ka dhashay rasuulka uu ku duceeyey waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wey dabeedna sifadiisu waa maxay yatluu calayhim aayaatika wa alkitaaba walxikma wa yusakiihim saas aawadee xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa lagu soo wariyey inuu yihi ana dacwatu abi ibraahim waxaana ducadii aabbahay ibraahiim yani awowgay ilaw aabba sare tegay aabba fogaaday weeyaan ya awowga waa aabbe ana dacwatu abi ibraahim dacwada aabbahay ibraahiim baan ahay wa bushra ciisa bushaaradii nebi ciisaan ahay wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed wa ru'ya ummi iyo riyadii hooyaday ay igu riyootay baan ahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu uurka ku jiray ama markii uu dhalanaayey nebiga hooyadii waxay ku riyootay inuu nuur ka soo baxay nuurkaasoo ifiyey dhulka shaam yacni markaa ifiyo ifkiisi gaadhay xadiis caynkaasaa la soo wariyey xadiiskaana culamada qaarkood waa quweeyeen riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan wakadalika hooyooyinka nebiyaduna riyadaas oo kale way arkaan ahlucilmiga qaarkoodna xadiiska waxa wey waa kuweeyeen qaar saxiixiya iyo qaar taxsiiniyaba culamada quwaysena waxaa ka mid mida ah sheekh albaani wahayruh marka iyadoo ducadii nebi ibraahim la aqbalay haddana wakhtigii ibraahim uu ku ducaynayey ee uu ibraahim noolaa iyo wakhtiga la soo saaray waxaa u dhexeeya qarniyaal badan maaha ducada marka la aqbalo inay laazim tahay ilaaba ilaa markiiba inaad aragto ya meeshu waa duco amar mulla tiri maaha waa baryo ilaahay la baryaayo iyadoo ducadii uu ilaahay aqbalay ayuu haddana ay dhici kartaa inuu markaa ku tuso iyo inuu mar dambe keeno yacni mid walba ay suuragal tahay haddaad arki hore u arki weydo ha is odhanin lagaama aqbalin waxaa dhici karta bacda arbaciina sana inaad ducadii aragto waxaa dhici karta iyadoo la aqbalay wax kaloo kaaga wanaagsan in lagugu bedelay wax kale kaga wanaagsana mahay musiibo weynoo kugu soo socotay baa laga yaaba in lagaaga dabaalo in waxaad ilaahay weydiisanaysayna waxaa kaaga fiican musiibada weynee kugu soo socotay in lagaaga dabaalo intee marka waxaa ducooyin dadku u ducaysanayaan masaa'ib ku soo socday ilaahay kaga leexiyaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ducada qofka muslimka ku ducaysta ilaahay waa aqbalaa haddaynay dembi ahayn laakiin saddex mid bay ku timaadaa buuri u fiirsada ama adduunyada loogu soo dedejiyaa ama shar e, la midoo ku soo socdaa lagaga dabbaalaa oo lagaga celiyaa ama sawaabkeeda ajarkeeda aakhiro loogu kaydiyaa saddexdaa mid bay u dhacdaa sida kuu doorka roon adigu ma ogid ilaahay baa og waxaa laga yaabo adigu si inaad jeceshahay laakiin iyadoo ducadii laga aqbalaa si kaloo kaaga wanaagsan oo ilaahay og yahay dhici karta inuu kuugu bedelo saxaabadii waxay yidhahdeen idan nuksir mar hadday caynkaa tahay ducada waa badinaynaa allahu akar baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa aqbalaad badan allah waxauu yidhi waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyt wadkur waxaad xustaa id yarfacu goortuu kor yeelaayo dhisaayey rafciga waxaa looga jeedaa dhisitaanka waayo marka dhismo la dhisaayo dhismihii waa la kor yeelaya waa la sarraysiinaya id yarfacu goortuu dhisaayey oo kor yeelaayey ibraahimu ibraahim alqawaacida seesaska u dhisaayey al ususa seesaska awiljudura ama gidaarada labada mid walba qawaacid waa la yidhahdaa seeska hoose qawaacid waa waayaho dhismahoo dhan baa ku taagan gidaaraduna qawaacid waa yihiinoo wixii ka sarreeyaa ku taagan oo ku fadhiya min albeyti xaalay qawaaciddaasi ahaadeen kaainatan min albeyti qaar beytka ka mida xaalay ahaadeen wejiga fiican waa saas min albeyti xaal qawaaciddaasi ay ahaadeen kaa'inatan min albeyti qaar beytka ka mida ay ahaadeen yabniihi waa dhisayey yarfacu buu kuu fasirayaa mutacalliqun biyarfacu wuxuu maray mufasirku min albeyti inay ku tacalluqdo yarfacu ku tacalluqdo oo waxay noqonaysaa yabnii waa dhisayey min albeyti eh, beytka ayuu markaysaga xaggiisa ayuu markaa waxba ka dhisayay qawaacidda macnaha caynkaasa waa laga fiican yahay waxa fiican in la yidhaahdo yani waxa weeye min albeyti kaa'inatan min albeyti qawaacidda ayaa markaa laga xaalaynayaa xaal qawaaciddaasi ay ahaatay kaa'inatan min albeyti saaxib alxaashiya laftiisana waa jamalkee futuuxaadku wuxuu tilmaamayaa yani tafsiirka insaan loo fasiraa inay tahay midka cad sida jalaalku maray jalaaldiin asuyuuti wa ismaaciilu iyo ismaaciil abisayiil ibraahim buu ku cadfanya cafun ay mactuufun waa mid lagu cadfay calaa ibraahiima ibraahim baa lagu cadfay yaquulaani waxay odhanayeen calaa ibraahiimu haddii lagu dabdiyo wa cala alxikaaya oo dee markay ku jirtay aayadda ibraahiimu way godnay laakiin cala alicraabi haddaad marto waxay noqonaysaa cafun calaa ibraahiima bay noqonaysaa waa markaad marto cala alicraab laakiin cala alxikaayati markaad marto sida naska aayadda ay ugu sugnayd aad ku xikaayoonayso calaa ibraahiimu marka kutubaha qaarkood oo godaalka dabdinaya ishkaal marka yayna kugu samayn xarakatulxikaaye weeyo xarakatu xikaayana waa mabniya weeyo waa bina xarakatulxikaaye waa binaa weey yaquulaani waxay dhisayeen xaalay odhanayeen qowl in la qadaraa loo baahan yaho rabbanaa taqabbal minna yacni marka hadalkan qowl baa loo qadarayaa yaquulaani ay qaa'ilayni xaalay odhanayaan bay dhisayeen rabbanaa rabbigayow taqabbal minna annaga naga aqbal yacni faacilkaa laga xaalaynayaa ibraahim iyo ismaaciil oo lagu cadfay yaquulaani laga xaalaynaya taqabbal minna annaga naga aqbal ay binaana dhismaha yaga eh, naga aqbal ay min binaa'inabaa macnuhu u dhisitaanka yaga aanu dhisayno oo ficilkoodii ah ayay leeyihin naga aqbal innaka anta samiicu adigu waxaad ahaatay ka maqalka badan baad ahaatay lilqawli odhah dhan kii u maqalka badnaa baad ahaatay alcaliimu kii cilmiga badnaa baad tahay bilficli ficilkana kii u cilmiga badnaa baad tahay waxa fiican bikulli shay wax kastaba waad u cilmi badan tahay wax kastoo la yidhaahdana iyo wax kastoo sawdana waad u maqal badan tahay laakiin hadda marka waxa weeye samci khaasay hadda yani samiicu ducaa iyo marka la yidhaahdo qabuul baa markaysaga looga jeeda macno khaasay u dhacdaa laakiin hadda cumuumkii baa laga tilmaamaya waynay soo gudagelaysaa inuu ducooyinkana aqbalo oo samci khaasa noqonaha rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimayni laba hoggaansan naga yeel munqaadayni laka adiga ku hoggaansan aslama marka lagu gudbiyo laam inqiyaad bay noqotaa wa min duriyatina wajcal ka yeel min duriyatina tafirtayada wax ka mida awlaadina ay min awlaadina ubadkayaga qaar ka mida waxaad ka dhigtaa ummatan ummad ka yeel jamaacatan koox muslimatan muslimad ah laka adiga kuu hogaansanoo munqaadatan lak adiga kuu hogaansan ka yeel wa min min waa biqasdi lafdiha ila waa mubtaday noqonaysaa kullu maa qusida bilafdihi fahuwa smun wax kastoo lafdigiisa loo qastaa isim walow xaraf hahaan jiro ama ficil wa min min litabciidi badhnim ay u sugnaato min duriyatina tafirtayada wax ka mida macnuhu u dhacaya wa ataa bihi wuxuu u keenay mintaa tabciidka ah bihi ay bimin mintaa tabciidkaa ah wuxuu u keenay litaqadumi qowlihi hadalkii allah uu yidhi horumarka uu hormaray laa yanaalu cahdi aldaalimiin ma gaadhaayo ballankaygu addaalimiina kuwa xadgudbay gaadhi maayo ballankaygaan imaamada ku ballanqaadayaa ya inuu diinka imaam ku noqdo ma gaadhaayo dadka daalimiinta oo dadka daalimiintu diinka imaam kuma noqdaan ama cahdi bilnubuwa ama cahdi yani bilimaamati fi ddiini aw fi dunya marka waxa weeye maadaama halkaas waxa weeye daalimiintii laga reebay ayuu is yidhi marka waxa weeye datafirtana bal hadda kala reebo min duriyatina dheh oo dhammaantood ka yeel ha odhane yacni waxa weeye qayb ka mida ilaahay uga bari min duriyatihima muxsinun waalimun linafsihi mubiin wa arinaa manaasikana marka islaamka aad aragto wajcalnaa muslimayni laka iyo ummatan muslimatan waxaa laga qaadanaya lafdatu islaam inayn inagu aynaan la gaar ahayn oo ummatu muxamed oo keliya lama gaar ahaa diinkii nebiyadu dhammaan wuxuu ahaa islaam ya islaamku kuma khaas ahaa yacni nebi maxamed iyo ummaddiisa kuma gaar ahaa ee nebi kastaaba wuxuu ahaa muslim lilaah buu ahaa mid ilaahay u hoggaansan buu ahaa ciddii rasuulka wakhtigaa raacdee rumaysayna waxay ahayd muslimad bay ahayd marka waxaa la yidhahdaa islaam bilmacna alcaam iyo islaam bilmacna alkhaas islaam bilmacna alcaam waxaa laga tilmaamayaa waa ciddii marka waxa allah rumaysay shareeca nebina marka waxaa raacday wakhtigii nebigaa shareecadiisu ay macmuulka ahayd ee lagu camalfalayee la raacayey marka nebiyadii hore waqtiyadoodii muslimiin bay ahaayeen cidda sharaa'icdoodaa ku camal falaysee ku raacdayna waxay ahayd iyaguna muslimiin bay ahaayeen laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed cid nebi maxamed rumaysay oo raacday mooyaane cid kale muslim noqon mayso saas aawadee yahuud iyo nasaara hadda muslimiin maaha waa kufaar waa gaalo mar hadday nebi maxamed ayna rumayn waxay noqonayaan walow habay yidhahdaan towraad iyo injiil baanu raacaynaaye waxay noqonayaan markaysaa qaar gaala abay noqonayaan qaar gaala abay noqonayaan towraad iyo injiilna waxay amrayaan in nebi maxamed la rumeeyo la raaco ayay amrayaan haddii nebiyadii hore lasoo saari lahaa dhammaanna nebi maxamed bay wada raaci lahaayeen oo wada ateeci lahaayeen shareecadiisainay ku wada camal fali lahaayeen wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ila an yatabicanii ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay muuse hadduu noolaan lahaa nebi muuse oo dhexdiinna ku sugnaan lahaa xalaal umay noqoteenoo umay bannaanaateen inuu aniga ay raaco mooyaane wax kale uma bannaanaateen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa arinaa manaasikana wa arinaa ilaahu na garansiiye ay callimnaa na garansii yacni ra'aa waxaa loo isticmaalaa yacni markaa waa arkay iyo waa gartay yani markaa waa loo isticmaalaa iyo waa ictiqaadiyey waa ogaaday macaani kala duwan riyu ku arkay macaani kala duwan bay markaa leedahay marka hadda waxaa loo jeedaa waa ru'yadii marka waxaa weeye ahayd macrifada ahayd ee garashada ahayd laakiin hamsada la geliyey baa waxay sababaysaa mafcuul labaadna markaa in la siiyo midna asaalatan bay u qaadanaysay mid labaadna hamsaday ku gaadhaysaa wa arinaa ilaahayow na garansii callimnaa na garansii manaasikana yacni sharaa'ica cibaadatina shareecada aanu ku cibaadaysanayno yacni markaa waxaa na garansii yacni cibaadaadkayaga sharci ahaan aanu samaynayno ilaahu na garansii marka cilmigaa lagu fasiraya waa tii marka waxay cilmi cirfaan ahayd licilmi cirfaani wadanni tuhama tacdiyatun liwaaxidin multazama laakiin hamsada la geliya mid labaad ay ku gaadhaysaa saas aawadee naadu waa mafcuulkii koowaad weeye manaasikana waa mafcuulkii labaad weeye wa arinaa ay wacallimnaa na garansii manaasikana manaasigtayada na garansii sharaa'ica cibaadatina cibaadaadka yagu markaysaa markaa axkaamtii iyo sharaa'icda ay leeyihiin ilaahay u na garansii aw xajana ama xajkayaga na garansii oo manaasigtii xajka na garansii watub calaynaa ilaahu naga toobad aqbal innaka adigu anta tawaabu waxaad ahaatay ka toobad aqbalka badan ee alraxiimu naxariista badan baad ahaatay sa'alaahu way weydiisteen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil allah waxay weydiisteen attawbata towbadday weydiisteen maca cismatihimaa inay marka waxaa dhowran yihiin oo ilaashan yihiin la jirkeeda oo ilaahay dembiyada ka ilaaliyey la jirkeeda tawaaducan isdhuldhiga isdhuldhigayaan aawadeed bay sidaa u yidhaahdeen wa tacliiman iyo barisay barayaan daraaddeed liduriyatihimaa tafiirtooda ay barayaan inay sidaa ilaahay towbadda u weydiistaan oo sidaa ilaahay u baryaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk